idhaha daahir daahirkaasna waa looga hadlaa halkan waxaa looga hadlaa faacilku muxuu u qaybsamaa waxaa la dhihi doonaa daahir iyo mudmar u kadibaa daahirka looga hadlaa iyo daahirkaas bal sida uu ku imaan karo yonta nuuc aqsaamu faacil faacilka aqsaamtiisa wa anwaacu daahiri iyo daahirka nuucyaalkiisa minhu faacilka xaaluu ka mid yahay daahirku haadaa maxaluhaa qaala wuxuu uhi moxamed ibn moxamed ibnu daawud asinhaaj almaxruuf bibni اajrumi wa huwa faacilkii calaa qismayni laba qaybood korkoodu ahaaday faacilka laba u qaybsamaa waa taas aqsaamtiisii wa huwa faacilkii calىa qismayni laba qaybood korkooda ayuu ku sugnaaday faacilku laba qayboodu u qaybsamaa ظaahirin wa muطmarin labada waa dhihi kartaa waa hoos dhihi kartaa ظaahirin wa muطmarin ظaahirun wa waa dhihi kartaa labada waa kuu banaany aahirin haddaad tidha maxaad ku jere waxaad ku jere qismayniaad ka bedeli calaa qismayni qismayni sooma jirna caamilka jeray waa calaada calaamad jarkiisa waa musane waa ya-di qismayn waa jarantay soo maaha aahirin ka bedelo marka ism jaraan isimkii laga bedelo waa la jaraa waa mudmarina daahirin ku cadab saas waa u exraabi kartaa wa huwa faacilkii calaa qismayni laba qaybood korkoodu ahaaday ka bedelo aahirin aahir ayuu ahaaday iyo wa mumarin mudmar waxaa kuu banaan inaad goddo baa tiraa wahuwa faacilkii calaa qismayni laba qaybood korkoodu ahaaday mubtado soo qadaro waxaad leedahay falwalu mid ka horeeya daahirun waa daahir wahaani mid ka labeeyaana mudmarun waa mudmar haddaad goddo marka waa laba qaban laba mubtada loo soo qadara laba mubtade aa loo soo qadara haddaad goddo haddaad goddo maxaad soo qadare falwalu midka horeeya ظaahirun waa ظaahir waثaani midka labeeyaana mudmarun waa mudmar haddii laakiin aadan godina aad jarto waxba uma soo qadarayo waxaana la idhahdaa alaslu cadamu taqdiir jerkaa fiican asalka carabiga waa ina wax la soo qadari saasaa fiican alصl cadamu taqdiir asalka waa inaan waxba la soo qadarin oo la dhihin waxbaa meesha ku qadaran saasaa asala wa huwa faacilkii calaa qismayni laba qaybood korkood ayuu ku sugnaaday daahirin mid daahir uu ku sugnaaday iyo waa mudmarin mid mudmar ah fadaahiru daahirkii naxwu qawlika hadalkaagoo kale weeye qaana zaydun zayda istaagay aad ku qawsho wayaquumu zaydun zayda istaaga marka fiiri faacilkii maanta waa mufrad mudakara icraabkuna ka muuqdo ficilkii faacilka rafcinayay ficil maadiya waa noqon karaa ficil mudaaricna waa noqon karaa labadii baa kuu misaali qaama zaydu qaama ficil maadi mabniun ala fathi la maxal lah min alcanaaq zaydun faacilu qaama marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratun fi akhiri haddana ficilkii mudaaric ka dhig maxaa yaele faacilka ficilku rafcinaya mudaaricna waa noqon karaa maadina waa noqon karaa ويquم زayd alwaaw xarف cadفin yquم فicl mdaarc marfuuع ltajarudi min النaaصib والjaaزim وcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة في akiri زayd faacil yaqumu marfuuع وcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة في akiri وqaama زaydani marka hadda fiiri qaama زaydun waxaa lagu leeyahay زaydun maxaa loo rafciyey waa faacil wey jawaabta caamilka rafciyey waa qaama calaamatu rafcihiisa waa damo maxaa dame loogu rafciyey waa ism mufrad waqaama zaydaani labadii zaydaa istaageen wayaquumu zaydaani labadii zaydaa istaagayaan waqaama alwaaw xarfu cadfin qaama ficl maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraabi azaydaani faacilu qaama marfuuc wa calaamatu rafcihi alalifu niyaabatan can idama liannahu musan maanaada fiihi xarfu man xaraka wanuunu ciwad can الtanwiini fi اsm الmfradi ويquumu زaydani ويquumu alwaaw xarفu caطfin يقuم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناaصب الجاaزم وعلاaمة رفع dمة ظاaهرة في آkره الزaيدان فعل يقوم مرفوع وعلاaمة رفع الألف نياaبة عن الضمة لأنه مثنى معناada في حرف حركة ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد hadda waxa lu leeyahay الزaيدان مaxaa loo رفعiyey waa فاaعل caamilka rafciyey waa qaama calaamada lagu garanaa inuu rafcisan yahay waa maxay waa alifta waa alifta iska fiiri waa alifta maxaa alif loogu rafciyey waa musan waa musan saas leeda azaydanada kale waa la mid waxaa leeda azaydan maxaa loo rafciyey waa faacil caamilka rafciyey waa yaquumu calaamatu rafciisa waa alif maxaa alifka loogu rafciyey waa musan soo musan alif laguma rafciyo waqaama zayduuna zaydyaalkii badnaa ayaa istaageen wayaquumu zayduuna zaydyaalkii badnaa waa istaagi doonaan waqaama alwaaw xarfu cadfin qaama ficil maadi mabniyn cala lfatxi laa maxalala min alicraab azayduuna faacilu qaama marfuucu wacalaamatu rafi alwaaw niyaabatan can idama liannahu jamcu lmudakari saalim maa naaba fiihi xarfun xaraka wanuunu ciwadun cani tanwiini fi ismi mufrad wayaquumu alwaaw xarfu cadfin yaquumu فicl mdaarc marfuuع lتjarudi min الnaصib الjaaزim وعلاaمة رفع dmة ظاahiرة في akhرihi الزayduna فاacل يquم مرفوع وعلاaمaة رفعihi alwaaw نiyaabaة عن الdmة لأنhu جمع المذkر صاaلح ma naba في xرف من حaركة wnun عوaض عن التنوين في اسم المفrد hadda الزayduna maxaa loo rafciyey waa faacil caamilka rafciyey qaama taquum labadaas qaama iyo yaquum labadaas wey haye calaamada lagu garana inuu rafcisan yahay waa wowda maxaa wow loogu rafciyey waa jamc mudakr saalix intaasaan rabnaa waqaama الrijaalu ragyaa istaageen wayaquumu الrijaalu ragyaa istaagi doonaan waqaama alwaaw xarf caطfi qaama ficl maadi mabniin calى fatxi la maxal min اlإcraab الrijaalu faacil qaama marfuuc wacalaamatu rafcihi damatu ظaahiraة fi akhirihi wayaquumu alwaaw xarf caطfin yaquumu ficl mudaaric marfuuc litajarudi min الnaasib wاljaazim wacalaamatu rafci damatu ظaahiraة fi akhirihi الrijaalu faacil yaquumu marfuuc wacalaamatu rafci damatu ظaahiraة fi akhirihi الrijaalu maxaa loo rafciyey waa faacil caamilka rafciyey qaama yaquum calaamatu rafcaha waa dam maxaa dama loogu rafciyey waa jamcu taksiir waqaamad waxay istaagtay hindun kuwii hore mudakaray ahaayeen faacilyaalka haddana wuxuu kutusaa faacilkii oo muanaa ah. waa isku mid faacilkii oo muanauu kutusaa waqaanad waxaa istaagtay hindun wataqumu waxa istaagayda hindun waqaama alwaaw xarf cafi qaama ficil maadi mabniin cala fatxi laa maxala min alraab wataaw calaamatu taniis mabniin cala sukuuni laa maxala la min alraab hindun faacilu qaamaati marfuucu calaamatu rafci damatun daahiratun fii akirihi wataqumu alwaaw xarfu cafi taqumu ficil mudaaric marfuucu litajarudi min الnaasib wاljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akirihi hindu faacilu taqumu marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akirih haye hindun maxaa loo rafciyey waa faacil caamilka rafciyey qaama iyo taquumu calaamatu rafcaha waa damu maxaa dame loogu rafciyey waa ism mufrada ila ism mufrada mudakr muanaf waa isku mid soo ma jeedin waqaamat ilhindaani labadii hindaa istaageen wa taquumu lhindaani labadii hinda waa istaagayaan waqaama alwaaw xarf cadfin qaama ficl maadi mabniin cala fatxi la maxalla min alcraab wataw calaamatu taniif mabniin cala sukuni waxurika bilkasra maxaa loo xarakeeyey تkلصا من التقاء الساkنayn لا محل لh من العراab alhindani faacilu qaamat marfuuc wa calaamatu rafcihi نيaabaة عن الضم لأنه mن ma nab فيihi xaرفa حaركة ونuن عوaض عaن التنوين في اسم المفrd وتquم الhindاn وتquم الwaaw حرف caصن تquم فعل مضاaرع مرفوع لتجaرd من الناaصب الجاaزم وعaلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkره الhindاn فاaعل تquم مرفوع وعaلاaمة رفعه الألف نيaabaة عن الضم لأنه مصن ma nab فيihi حaرفa حaركة ونuن عوaض عaن التنوين في اسم المفrd alhindani maxaa loo rafciyey waa faacil caamilka rafciyey waa qaamat iyo taquumu calaamada lagu garanaa inuu rafcisan yahay calaamatu rafciis waa alif maxaa alif loogu rafciyey waa muan wa qaamat waxaa istaageen alhindaatu hindooyinkii badnaayeen hindooyinkii badnaa ayaa istaageen wa taquumu way istaagayaan alhindaatu hindooyinkii badnaayeen wa qaama alwaaw xarf cadfi qaama ficl maadi mabniy cala fatxi laa maxala lahu min alicraab wa taa calaamatu taniis mabniyu cala sukuuni waxurika bilkasrati takhalusan min iltiqaa'i saakiniin alhindaatu faacilu qaamat marfuuc wa calaamatu rafci damatun ظaahiraة fi aakhirih haye wa taquumu alwaaw xarfu cadfin taquumu ficl mudaaric marfuucu litajarudi min anaasib اljaazim wa calaamatu rafci damatun ظaahiraة fi aakhirih alhindaatu faacilu taquum marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi akiri alhindaatu maxaa loo rafciyey waa faacil caamilka rafciyey waa qaama iyo taquum calaamada lagu garana inay rafcisan yihiin waa damo maxaa dame loogu rafciyey waa jamcu lmu'anasi saalix wa qaamad waxaa istaageen alhunuudu hindooyinkii badnaa wa taquumu waxay istaagayaan alhunuudu hindooyinkii وقام الواو حرف عطف قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب والطاء علامة تمييز وحرك بالكسرة تخلصا من التقاء ساكنين الهنود فاعل قامت مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وتقوم الواو حرف عطف تقوم فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في alhunuudu faacilu taquumu marfuuc waclaamatu rafci damatu daahiratu fi akiri alhunuudu maxaa loo rafciyey waa faacil caamilka rafciyey qaama iyo taquumu calaamadda lagu garanaya inay rafcisan yihiin waa damada maxaa dame loogu rafciyey waa jacmu tagsiir waqaama waxaa istaagay aquuka walaalkaa wayaquumu waxaa istaagaya waxaa istaagaa aquuka walaalka marna waxaa lagu tusaa caamilkii oo ficil maadiya marna caamilkii oo ficil mudaarica وقام الواو حرف عطف قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب اخو فاعل قام مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة ما نرى فيه حرف من حركة أخو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه ويقوم الواو حرف عطف يقوم فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب الجازي وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره يقوم akuuka faacil yaquumu marfuucu wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can dama lnahu min alasmaa اhamsa ma naaba fi xarfan xaraka akuu mudaaf alkaafu damiiru mutaصil mabniin cala fatxi fi maxali jarin mudaaf ilayh akuu maxaa loo rafciyey waa faacil caamilka rafciyey qaama yaquumu ah, labadooda ayaa ku kala camal falay calaamadda lagu garanaa inuu rafcisan yahay akuuka waa wowda maxaa wow loogu rafciyey waa smaalhams waqaama waxaa istaagay qulaami addoonkaygii wayaquumu waxaa istaagaa qulaami addoonkaygii waqaama alwaaw xarfu catin qaama ficlmaadi mabniun cala fatxi laa maxala la min alraaq ulaamin aacilu qaama marfuuc wacalaamatu rafci damatun muqadaratun calaa maa qabla yaa ilmutakalimi manaca min duhuri ishtiqaal maxali bixarakati munaasaba ulaamin mudaaf wayaa mutakalimi damiiru mutasilu mabniin cala sukuuni fi maxali jari mudaaf ilayh wayquumu ulaami wayaquumu alwaaw xarf cafi yaquumu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min anaasib wاljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih ulaamin aacil yaquumu marfuuc وعلاaمة رفعه dmة مqdرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال محلي بحركة المناصبة غulaami mdaaf wayaa mutakalimi damiir mutaصil mabniin calى sukuni fii maxali jarin mdaaf ilayh غulaami icraabkeed muxuu yahay waa la rafciyey maxaa loo rafciyey waa faacil yaa ku camal falay qaama iyo qum calaamada lagu garanay inay rafcisan yihiin waa dame lagu qadara maxaa loogu qadaray limunaasaba ah, limunaasaba saasaa lagaa rabaa hadhow iyo wamaa ashbaha daalik intaas iyo wixii shabaha wey faacil haye sharax maxamed maxiyadiin cabdulxamiid wuxuu yidhi wa aquulu waxaan leeyahay yanqasimu waa qaybsamaa alfaacilu faacilka ilaa qismayni laba qaybood u qaybsamaa alawalu midka ugu horeeya fiiri isagu waa goday alwl kan ugu horeeya aلظaahiru waa faacil ظaahira wtani midka labeeyaana almuطmaru waa faacil muطmar ah faظaahiru midka daahirkaa fahuwa midka daahirkaa maa sm weeye ydulu tusaa calىa macnaahu macnihiisa biduuni xaajatin isagoon u baahnayn ilaa qariinatin calaamad daahir iyo muطmaraa lagu kala baraa ina dhagaha furtaa marka daahir iyo mطmar maxaa la yidhaha daahir daahir waxaa la yidhaha isimka macnihiisa tusaa asaga oo aan qariinad iyo calaamad u baahnayn wax qariinana lagu dari ma hadda fiiri hadduu nala joogo wiil muxamed la yidhaha muxamed anugu haddaan idhaahdo waa dhawaaqa isagay tusa mada haddii qof kale ku dhawaaqo muxamed yidhah isagay ku dhaceen qof kasta ku dhawaaqa hadda masjidkan waxa la dhaha masjid abubakr الصidiq waa calam marka masjid jaamic abubakr الصidiq magacaas waa calam masaajid o dhan waxa la abubakr صidiq ma la yihahdo kana gaar u yahay magaca hadda anugu haddaan idhaahdo masjidka abubakr الصidiq ama jaamic abubakr الصidiq masaajidkaana magacaana tusa qof kale hadduu ku dhawaaqo isagoo tusa gabar hadday ku dhawaaqdo isagoo tusa qof kastoo ku dhawaaqo isagoo tusa calaamad kale in lagu daro uma baahno magaca marka lagu dhawaaqo daatadii loogu talagalay tusa calamka waa kaasa daahirku waa kaasa daahir maxaa la yidhaahdaa faama daahiru daahir fa huwa daahirku maa ism weeye yadullu tusa calaa macnaahu macnihiisa biduuni xaajatin isagoon u baahnayn ilaa qariinatin calaam haddaas asamaau waa ism daahira qof kastoo ku dhawaaqa samaa cirkaas naga koraya tusa uma baahna qariino in lagu daro ama mdmru mdmr mdmr algu qeexaa maxaa leedaha mdmr waama lmdmaru mdmr fa huwa mdmr maa ism weeye laa yadullu aan tusayn cala lmuraadi macnaha looga jeedo minhu xaggiisa ilaa biqariinati takalumin hadlid calaamadeed maahane ow khidaabin la hadlid calaamadeed maahane ow kaybatin maqnaasho calaamadeed maahane mdmarka macnaha looga jeedo tusi maa ilaa in qofku ku hadlo ama qofka laga hadlo ama uu maqan yahay maahane hadda fiiri mdmarkii saddex u qaybsamaa mutakalim mukhaadab iyo gaa'ib soo ma damiirka saddexdaas u qaybsamaa mutakalim mukhaadab haa'ib mutakalimka qofka tusi maa inuu isaga ku hadlo maahane hadda fiiri mutakalimka maxaa ka mid ah? ana lafdigaas ah haddaan anugu ku hadlayo tuse anig ku hadlidda aan ku hadlay igu tus haddii uu ku hadlo ardaygan yay tuse oo isagu yidhi ana isagay tuse haddii ardaygan kale ku hadlana yay tuse isagay tuse qofkii ku hadlay tuse ku hadlidayba ku tusta iiri mukhaadabka anta iiri waxay ku tusaa macnaha looga jeedo hadalka in isaga lala hadlo qof anta hadda i ardaygan laal haddaan idhaahdo anta mutusa ardaygan kamutusa haddana ka celi anta marka maaha magac cid kastoo ku hadasha hal shay tusa maaha magacan mutakalimka wuxuu wax ku tustaa takalum qofku isagu inuu ku hadlo mukhaatabkana muxuu ku tusaa in isaga lala hadlo aayibkana waa inuu baqay huwa ninkii zayd ah, ah huwa haddaan aniga tusi laakiin anugu hadda haddaan maqnaado oo ardaygaan yidhahdo huwa nuur anu igu dhacan soo ma jeed ardagaana maqnaado markaasaan huwa daalibkii isagu ku dhacay ha laakiin isagiyo jooga huwa lama dhigi karo ha maqnaashuu rabta marka damiir muxuu wax ku tusaa biqariina qariinadaas waa maxay hadduu damiirku takalum yahay waa in lagu hadlo hadduu mukhaadib yahayna waa in qofka lala hadlo hadduu qaa'ib yahayna waa in laga sheekeeyo isagiyo maqan sidaasoo kutusa marka mumar waa baraa وama mmaru mr fahuwa mmarku maa ism weeye laa yadul aan tusayn calى macnaha looga jeedo minu xaggiisa ilaa biqariinati takalumin ku hadlid calaamadeed maahane ow kidaabin lala hadlid calaamadeed maahane ow qaymati maqnaasho calaamadeed maahane wdaahiru daahirka calىa anwaaci nucyaalu ahaado isimka daahirkan faacilka noqonaa nuucyaal badan oo kala duwan wy waa nuucyaal badan liannahu daahir imaa an yakuuna inuu noqdo mufrada mufrad inuu noqdo aw muhanan muhana inuu noqdo aw majmuucan mid la jamciyo inuu noqdo jamcan jamac jamacoo saalima nabad gala aw jamca tagsiirin ama jamcu tagsiir la jamciyey intaas horta waa noqon kara inuu noqdo mufrad inuu noqdo muhane inuu noqdo jamc saalima inuu noqdo jamcu taksiir waa afar soo maaha mid walbana mudakari muanasu noqon kara wuxuu ku yidhi waa kullun mid kasta oo min haadiil anwaaci nucyaalkan ka mid ah weliba shan weeye mafta mufrad musani jamc صaxiixa jamcu taksiir waa afar miyaha waa waa shan oo jamca صaxiixa laba noqona oo jamcu dukaru saalim iyo jamcu musaalim marka waa shan hantaas mid kastaaba iiri ah, hantaas mid kastaaba ama afar ka dhig afar ka dhigo waxaad tidhahdaa mufrad mufane jamc saalima si aan hadhow u kala qaadno jamc صaxiixa oo jamca saalima iska dhig iyo jamcu tafsiir afar ka dhig afartiisa ku celi afarta mid kastaaba mudakarna waa ka imaana muanana waa ka imaana waxaan rabaa muanafna waa ka imaana oo fiiri mufradka maxaa ka imaana mfrad mudakra sida zaydun iyo mfrad muanasa sida hindu musani maxaa ka imaana musane mudakra sida azaydan iyo musane muanasa sida hindaan jamci maxaa ka imaana saalimka ahaa jamcu mudakaru saalim iyo jamcu manu saalim jamcu tafsiirkii maxaa ka imaana jamcu tafsiir mudakra jamcu tafsiir muanas jamcu tafsiir mudakra maxaa ka mid a ah? alrijaal jamcu tafsiir muanasana alhunuud marka afar weeye dhe mufrad muana jamc saalima jamcu taksiir mid walba muxuu noqon karaa mudaker muanas wa kullu mid kasta oo min haadihi اanwaaci nucyaalkan ka mida anwaacda alarbacati afarta imaa an yakuuna inuu noqdo mudakeran wa imaa an yakuuna inuu noqdo muanasan fahaadihi tanu amaaniyatu anwaaci sideed sideed nuuc sideed nuuc halkaas ka imaanaya oo faacil sideed nuuc sideeddaas ma soo ceraabno mufrad mudakera mufrad muanasa musane mudakera musane muanasa jamc mudakaru saalim jamcu muanas saalim jamcu tafsiir mudakera jamcu tafsiir muanasa sideeddaasoo sooma anan eraabi soo eraabo u fiirso waa sideed nuuc waayba noqoshee fa ima an yakuuna inuu noqdo icraabu icraabkiisu bidamatin daahiratin dama daahira oo muqadaratin dama muqadara sideedan mufradka iyo jamcu taksiirka iyo jamcu musaalimka saddexdaas saddexdaas waxaa la icraabaa xarako mufradka iyo jamcu taksiirka iyo jamcu saalimka saddexdaas xaraka la exraabaa saddexdaas oo damada lagu rafciyo marna damadu waa ka muuqaneen marna waa lagu qadara laakiin damada waa marna ay ka muuqeen marna lagu qadara waayo waa mufradka iyo jamcu tasiirka jamcu masaalim ma jiro mar lagu qadara ah, jamcu masaalim weligiis waa فإma an ykuna inuu noqdo عraabhu aacilka عraabkiisi bdmti ظaahiرa oo mqadaraةi inuu noqdo وإma an yakuna عraab inuu noqdo bاxruفi xruf نiyaabata naaئbaةa xaal xruftu naaئb ka tahay can dm xrufna yaa la عraabayey jaمcu mudkri saalim iyo mn iyo mn iyo asmاء اams jaمcu mudkri saalim iyo muane iyo asmaa اhamsa ayagana waxaa la reebayay xuruuf oo damaka naaiba waalaa kulin mid kasta waalaa kullin mid kasta haadi wuxuu ku yidhi waalaa kullin si kastaba haadihi awaal axwaashaan waalaa kulli haadihi axwaal dhe isku idaafee waalaa kulli haadihi اaxwaali xaaladahan dhammaantood imaa an yakuuna اficlu ficilku inuu noqdo maadiyan waa imaa an yakuuna in noqdo mudaarican xaaladahaas aan soo sheegnay oo dhan isku dar isku dar sideeddii sideeddiiba iyo kuwii damadoodu daahirka aheed iyo kuwii damada lagu qadarayey iyo kuwii xuruuf leexaabayey kulligood isku dar wa calaa kulli haadihi اaxwaali xaaladahan dhammaantooda imaa an yakuuna inuu noqdo alficlu ficilka oo rafcina faacilka maadiyan waa imaa an yakuuna inuu noqdo mudaaric labada mid noqon karo isimka daahirkaa ma jiro ficil amar oo faacil ka dhigi kara faacil siisaba ma aa uma qaato ficilka amarka waa ism daahir ism daahira markuu faacil yahay ficilka ku camalfala ama waa maadi ama waa mudaaric dhihi mayda aw amar amarku ism daahira faacil uma qaato amarku ism daahira faacil uma qaato marka amar ma soo geli karo hadduu kuu tusaalaynaa fa miaalu faacili faacilka miaalkiisa faacilka almufradi mufradka ah mufradka almudakeri oo mudakerka ah maca alficli ficilkii la jirkiisa xaal u ahda ficilka almaadi maadiga ahaa saafara muxamedun muxamedaa safray waxabara khaalidun khaalid a yimid lagu iraab maqlaa iraabta laga rabo maxaa yeelay saafara muxamadun waxabara khaalidun waxay la mid yihiin kuwan kuu soo iraabay oo ah qaama zaydu ay la mid yihiin hal xaraf kuma kala duuna xagga iraabka ah. mid aad qaama zaydun iraabkeeda taqaan saafara muxamadunna aadan og oon hal xaba ma aadan fahmin ee alfaadaad iska xifdin maaa hal xaraf kuma kala duwan soo ma jeed haye wa maca almudaarici mudaaricla jirkiisa xaal u ahaaday mufrad mudakaraha faacila caamilka rafciyeyna waa mudaaric yusaafiru muxamadun muxamedaa safraa wayaxduru khaalidun khaalidaa imaana tana adaa laga raacraabteeda maxaa yeelay waxay la mid yihiin wayaquumu zayd oo aan kuugu soo ecraabo ay la mid yihi yaquumu zayd iyo waa isku mid yusaafiru maxamed wayaxduru khaalida hal xaraf kuma kala duwan ah. ficilkii waa mudaaric faacilkiina waa mufrad mudakar oo ecraabtiisu weliba daahir ah adaa lagaa raba wa miaalu faacili faacilkii miaalkiisii faacilkii almuana muana ahaa muanaha almudakari la labeeyey maca alficli ficilkii la jirkiisa xaalu ahaaday ficilka almaadi maadiga ahaa xadara صadiiqaani labadii saaxiibaa yimaadeen wasaafara alakhawaani labadii walaal waa safreen kana eraabkooda abaa lagaa raba maxaa yeelay yay la mid yihiin xadara sadiiqaani waxay la mid yihiin qaama zaydani soo ma jeedin qaama zaydani ay la mid yihiin xadara sadiiqaani wasaafara alakhawaani marka adaa lagaa raba hal xaraf kuma kala duwan wamacal ficli ficilkii la jirkiisa xaalu ahaday ficil almudaaric mudaarica yaxduru waa imaanayaan asadiiqaani labadii saaxiib wayusaafiru waa safayaan alakhawaani labadii walaal kuwana xeebkoodadaa lagaa raba maxaa yal kuwa lamid ah laguu soo ceraabo yay lamid yihiin yaquumu zaydaani ay lamid yihiin yaquumu azaydaani haye wa mihaalu faacili faacilkii mihaalkiisa faacilkii almajmuuci la jamciyey jamca tasxiixin jamcu tasxiixoo limudakarin u sugnaaday maca alficli ficilkii la jirkiisa xaaloo aday ficilka almaadi maadiga ahaa xadara almuxamaduuna muxamedyaalkii ay yimaadeen wa xaja almuslimuuna muslimiintii waa xajiyeen kana exeelkeeda adaa lagaa raba xadara وxaj المسلimuuna kuwa lamidaa lagu soo raab waa maay qaamo زayduno qaamo زayduna lamidiis wax yar iyo wax weyn kuma kala duun adaa lagaa rabaa marka وamaعa الفiعli فicilkii la jirkiisa فaacilku xaal ahday almdaarici فicilka almdaaric mdaaric ahaa yaxduru waa imaan doonaan almuxamaduuna muxamed yaalkii wayaxuju waa xajirayaan almuslimuuna muslimiintii tanaa reerkeeda baa laga raba maxaa yaele misaal lamid aha lagu soo iraabo haye yaa lamida yaxqumu muxameduuna wayaxaju muslimuun waxaa lamida yaquumu zayduuna a lamida hal xaraf kuma kala duwan hal xaraf xataa kuma kala duwan kiyay lamid yihi adaa marka lagaa raba wa mihaalu faacili faacilkii mihaalkiisii faacilkii almajmuuci la jamciyey jamca tagsiiri wa huwa isaguna mudakaru mudakarun mudakar ah macal maadi maadila jirkiisa xaalu ahaaday jamcu tagsiir oo mudakara faacilkii ah ficilkuna uu maadi yahay xadara alasdiqaau saaxiibadiyaa yimaadeen wasaafara azucamaau madaxdiiya safreen xadara alasdiqaau saaxiibadii waa yimaadeen wasaafara azucamaau madaxdii waa safreen ixraabkeeda adaa lagaa raba maxaa yeelay mid lamid ah laguu soo exraabo xadara aصdiqaau wasaafara zucmaa waxay la mid yihiin qaama rijaal kaasay lamid yihin haba kumala kala duwan habaa marka laga raba wa maca almudaarici mudaaric la jirkiisa xaal haday jamcu tagsiirkii yaxduru waa imaanayaan alasdiqaau saaxiibadii wayusaafiru way safrayaan azucamaau madaxdii adaa laga rabaa iraabkeeda maxaa misaal lamida lagu soo iraabo yaa lamid ah wayaquumu rijaalu aa lamid ويقوم الرجال على مد ومثال الفاعل فاعلك مثال كيسا فاعلك المفرد لكلي يلي مفردك المؤنث لددغيي مع الماضي ماضي لجركيس حالو هذا حضرت ويتمد هند وسافرت ويسافرت سعاد عيرتي دادا لغا ربا حيل يلي مثال ومدها لو سو اعراب مثال كاسو قامت هند كاس لو سو wa maca almudaarici mudaarici la jirkiisa xaal uu ahaaday faacilka oo mufrad muanafa ah taxduru way imaanay hindun wa tusaafiru way safrayso caadi icraabkeeda adaa lagaa rabaa maxaa yaele misaal lamid ah lagu soo icraabay yaa lamid ah taquumu hindun aa lamida taquumu hindun oo kale wa mihaalu faacili faacilkii mihaalkiisii faacilkii almusanaa musanaha ahaa musanaha almuanasi la dhadigeeyey macalmaadi maadila jirkiisa xaal u ahaaday xadarat اlhindaani labadii hindaa yimaadeen wasaafarat zaynabaani labadii zaynabaa safre adaa laga rabaa mithaalkaas iraabkiisa maxaa yeele mid lamid aha lagu soo eraabay yay la mid yihiin qaamat اlhindaani ay la mid yihiin wa macal mudaaric mudaaric la jirkiisa xaal uu ahaaday faacilka musanaha muanadkaa taxduruu way imaanayaan alhindaani labadii hindo wa tusaafiru way safrayaan azaynabaani labadii zaynab adaa lagaa rabaa misaalkan exraabkiisa maxaa yeele mid lamidha lagu soo exraabo yay la mid yihiin taquumu lhindaani ay la mid yihiin wa mihaalu faacili faacilkii mihaalkiisii faacilkii almajmuuci la jamciyey jamca tasxiixin jamcu tasxiixaasoo limu'anatin u sugnaaday macalmaadi xaal u ahaaday xadarat ilhindaatu hindooyinkii ay yimaadeen wasaafarat zaynabatu zaynabooyinkii ay yimaadeen ecraabkeeda adaa lagaa rabaa maxaa mid lamidaha lagu soo exraabo yaa lamida xadarat اlhindaatu qaamat اlhindaatu aa lamida saafarat hind saafarat الzaynabaatu qaamat الzaynabaatu oo kale wey waay wa maca almudaarici mudaarici la jirkiisa xaalu hada faacilka oo jacmun saalim ah taaxduru lhindaatu hindooyinkii ay imaanayaan wa tusaafiru zaynabaatu zaynabooyinkii ayaa safrayaan icraabkeeda baa lagaa rabaa maxaa yeele waxay la mid yahay misaalka taxdurulhindaatu iyo tusaafiru azaynabaatu waxay la mid yihiin taquumu lhindaatu ay la mid yihiin wa misaalu faacil faacilkii misaalkiisii aacilkii almajmuuci la jamciyey jamca tagsiirin wa huwa jamcu tagsiirkaasuna limuanasin u sugnaaday macal maadi maadi xaalu la jiro oo caamilka ku camal fala maadi yahay xadarat اlhunuudu hindooyinkii ay yimaadeen wasaaarati zayaanibu wasaafarati zayaanibu zaynabooyinkiia safeex misaalkaas xidhaabkiisa abaa laga raba maxaa mid lamid aha laguu soo xiraaba oo yaa lamid ahaa xadarat اlhunuudu iyo saafarati zayaanibu waxaa lamid ahaa qaamat اlhunuudu aa lamid ahaa wa maca almudaarici jamcu tafsiirkii muanadka ahaa mudaaric xaalu la jiro taxduru اlhunuudu hindooyinkiia imaanayaan wa tusaafiru zayaanibu zaynabooyinkia safrayaan adaa exraabkeeda lagaa raba maxaa yaele misaal lamid aha lagu soo exraabay oo muxuu ahaa misaalka lamidkaa taquumu اlhunuudu u ahaa wa mihaalu faacili faacilkii mihaalkiisii aladii faacilka icraabuhu bidamati daahirati uu yahay jamiicu maa taqadama wix hormaroo dhan wey oo min alamilati ah maa cada musanaa musanaha wixii ka soo haray musanaha almudakri mudakerka iyo walmu'anasi iyo wa jamci tasxiixi jamcu tasxiixo limudakeri usugna inta kaleba damo daahira alicraabayo wixi aan soo marnay ومثاaل فاaعلki مثاaلkiisii الذي فاaعلka إحراaبه بضمة المqdرةi uu yahay مaعa الفعل فعلki la jirkiisa xaal uu yahay فاaعلkaasu فعل almaadي maadi ah xadر الفtا wiilkii dhaلinyarada ayaa yii xadر الفtا adaa laga raba إحrاabkeeda حayl مثاaل lamidaa lagu soo عraabay maxaa lagu soo عraabay maxaa lagu soo عraabay qاama الفtى hadda meeshaan uma soo عraabin xadر الفtا laakiin halkaa lagu soo عraabay Ah, baab ااعrاab a lagu soo raab soo ma adaa lagaa rabaa de baab ااعrاab lagama haddii lagu soo raabo waa dayn iyo amaan lagugu leey amaadaas adaa laga وsaafr اqاadي qaadigii waa safray وsaafr اqاadي saafr اqاadina waa soo aragtaan malayn so lasoo ark soo raabna waa lasoo arkay soo ma haye idinkaa laydinka rabaa kayr alns mas-uuliyaddaas waa iga qaadeen waaye وأqبل صديqي saaxiibkay waa isoo qaabilay aqbala sadiiqii ayada haddan soo ceraabno waxay la mid tahay qaama khulaamiya qaama khulaamiya iyadu la mid waayo wa maca almudaaric xaalu ahaaday yaxduru lfataa wiilkii dhallinyaradaha ah waa imaana wa yusaafiru lqaadi waa safra wa yuqbilu waa soo qaabila sadiiqi yaquumu khulaamiya ay la mid tataa haye wa mihaalu faacil faacilkii mihaalkiisii الذي فاaعلka إعراaب إعراabkiisu بالxروف uu yahay xروفتaasu النaaئبةi نaaئبka can الضمti makii wey تqdma hormaray oo min أمثiلة الفاaعل فاaعلka مثaaلadiisa ah فاaعلka المثنى مثنaha ah مثنaha المذkri la labeeyey aw المؤنثi midka la dhadigeeyey iyo وأمثiلة الفاaعل فاaعلki مثaaلadiisii فاaعلka المجموع la جمعiyey جمعa تصحيiحi jamcaasoo limudakarin u sugnaaday wa min amilati waxaa ka mida ayda noqoshe macalmaadi xaal uu la jiro xadara waxaa yimid abuuka aabbaha wasaafara waxaa safay akuuka walaalka kana misaalkan icraabtiisa mid lamidaad soo martay oo waxaad soo martay qaama akuuka aad soo martay wa maca almudaaric xaal u ahaaday yaxduru waxaa imaanaa abuuka aabbaha wa yusaafiru waxaa safra akuuka kana misaal lamidaad soo marto ahaa u socotaa idinkaynu ku soo wareegaa kitaabka intiisa badan waa yahay wallahu subxaanaه wa taعaalى aclam wslى اllahu وsلم وbaarك عalى nabiyina mحamed